la raray oo laga guuriyey camaa shay shay laga guuriyey wadica lahu loo dejiyey shay iyo lafdi wixii loo dejiyo loogu talogalo carab u dejiye laga raray oo meel kale loo raray oo loo guuriyey ayaa majaas la yidhaahdaa ayb waqiila waxaa la yidhi ma shay weeye majaasku lafdi weeye istucmila loo isticmaalo loogu dhaqmo loo adeegsaday fii hayri ma shay hayrkiis loo adeegsaday usilixa lagu heshiiyey cala takhaaطubi ku hadal bihi asaga lagu hadlo wey tacriifka kale waxa wey sida xaqiiqadii lafteedii oo kale weeye labadaas qowl buu sheegay tacriif kalead waxa weye mastucmila fii hayri ma sulixa calayhi atakhaaubu bihi ku hadalka shay loo isticmaalay sidii lagu heshiiyey in loogu hadlo si aan ahayn tacriifka labaadna waa midkaas marka hadda waa kii eh, istilaaxiga ahaa w hadda wuxuu tariifiy lakin majaas luga alcarabiya haddii la yidhaha majaasku almajaas waa masdaru jaaza ah, jawaza oo asal ah muxuu ahaa muctalu lcayni bilwaaw buu ahaa wy jawaza ayaa laga keenay marka masderkii way hadda majaaska annaga wax meesha noogu qoran luq ahaan marka waxaa la dhahaa jaasa almusaafiru aariiqa qofka musaafirka ah ariiqi waa gudbay oo waa gooyey baa la yidhaahdaa marka majaasku macnaheedu waxaa weeye waa gudbitaan iyo maritaan wey meel la gudbo oo la maro luqa alcarabi saas weeye ama isilaax waa sida uu kuu sheegay sida hadda uu sheegay weeye marka shuruud iyo waxna hadda waa leeyahay wey shuruud iyo waxna waa leeyahay wey marka wuxuu yidhi waama almajaasu faxaddu tacriifkiisu waxaa weeye ma lafdi weeye nuqila laga raray camaa wadica lahu camaa wadacat lahu alcarabu carab waxay u dejisay waxaan ahayn inta loo raray meel kale haddana loo raray weeye waqiila waxaa layidhi maa lafdi weeye istucmila loo isticmaalo loogu dhaqmo loo adeegsaday fii hayri maa shay hayrkiisa oo usulixa lagu heshiiyey cala atakhaatubi bihi ku hadalka sidii loogu heshiiyey si aan ahayn loo isticmaalay wey waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa majaas waqad yakuunu almajaasu weeye qad yakuunu daalika ee almajaas inuu ahaadaa la arkaa biziyaadatin siyaada inuu ku yimaado kelimad la siyaadiyey xaraf la kordhiyey wax la kordhiyey inuu ku yimaadaa la arkaa wanuqsaani in wax la nuqsaamiyo oo la gooyo inuu ku yimaadana waa la arkaa weye wataqdiimin wa taakhiirin taqdiim iyo taakhiir inuu ku yimaado waa la arkaa in wax la hormariyo wax la dambaysiiyo wasticaaratin in wax lasoo toobla caaraysto oo lasoo ergistana inuu ku yimaado ayaa la arkaa way oo laga yaabaa inahaasu waa badan yahay hadda laakiin asagu tusaale ahaan bu hadda uga jeedaa inahaas inuu ku yimaado ayaa la arkaa marka ayagibuu bilaabi doonaa siyaadii goonibuu usheegi nuqsaanka taqdiimka taakhiirka isticaarada saas u sheegi doonaa wuxuu ku yidhi faziyaadatu siyaadadu ka qowlihi caza wajalla weeye kelimad la siyaadey ama lafdi la siyaadey waxay ka qowli caza wajal alla uu yidhi laysa ka milihi laysa ma aha nin weeye ka wax subxaanahu wa tacaala dhigantaa laa fii daatihi walaa fii asmaa'ihi walaa sifaatihi ma jirto wey walmacnaa waxaa weeye laysa ma ahaanin milahu alla oo kale ma ahanin shay waxba ma ahanin wey laysa ma ahanin milahu sada lakordhigo ee laamka la kordhigo milahu alle maalkiisa ma ahanin shay waxba ma ahanin wey walkaafu xarafka kaafka ah oo eh, kamil ku jirana zaa'idatun waa zaa'id waa mid la kordhiyey saasuu wadaadku maray yani sida in badan oo dee mutaakhiriin iyo mutaqadimiinba ay maraan way ayb laysa hada iyadu haddii markii laysa la yidhaahdo ma ficil baa mise waa xaraf waa laysku hayaa khilaaf bayna alculamaa wadaadda waxay maraan inay ficil tahay qaarna waxay maraan inay xaraf tahay wy eh, hadday la maro ficil inay tahay laysa ficilkee weeye ma ficilabaa mise waa facula mise waa facala waxaa loo badan yahay ragga qaba inay ficil tahay waxay ugu badan yahi inay tahay calaa wasni inay tahay facila inay tahay woy limaada lianno oo faculo lama dhihi karo oo faculo oo muctal cayni muctali laam dilyaa ah hayu-a basaaba laga hayaaba luqada carabiya ayada xagga u tuur faculo waa ku daysa facalaa kuu timid facala waxaa la isla ogyahay caynteeda lama takfiifiyo woy hadday muctalul cayni cayni ay tahay lama takfiifiyo wey marka waxaa la takfiifiyo waa markay ficilo tahay marka waa la takfiifiyey oo meeshan hadda laysaa layisa bay ahayd wey layisa ya-du waa hoos dhignayd ficilo ayay ahayd taasay ku wadaan wadaadada qaba wadaadana waxay qabaan inay xaraf tahay ayay qabaan weeye aniga midda ila xoog badanna waa inay xaraf tahay midda ila xoog badan aniga waxa wey inay xaraf tahay wey daayib dood badan iyo hadal badan baa jira wey makaankeeday tegi doontaa marka eh, hadda maxay tahay ciraab ahaan hadda markii la maray inay ficil tahay waa min akhwaati he kaana weeye tarfacu lisma he waa tansab alkhabar saasa lagu wadaa marka laysa isimkshayuntu isimkii bay noqonaysaa wey miligana khabarkii bay noqonaysaa mansuub ah laakiin waxaa nasbiyey he xarfu jaaru zaa'ida ayaabaa jiray ka milihi kaasaa jiray laakiin mila bay ahayd waana la soo hormariyey waadna ogtahay jaara majruurka iyo duruufta yutawasacu maa laa yutawasacu fii hayrihima waa lasoo hormariyey marka taasu dhimale craabteeda banaanka iska taallaaw laakiin muhiimaddu waxaa weeye kaafka asaga ah ayaa la ysku hayaa marka kaafkaas waa zaa'id baa le zaa'idka maxaa laga wadaa walmacnaa laysa milahu shay un walkaafu zaa'idatu zaa'idada maxaa laga wadaa zaa'idada waxaa laga wadaa waxaa weeye icraabta haddaad meesha hadda ka saarto kaafka aad ka saarto icraabta waa asaxaysa waana soconaysaa laakiin ziyaadada ha u qaadana inay tahay wax macnahay kordhinaysa ma jirto haddaad saa qalbigaa ku soo dhaco waa macno baatila weeye lamana ogolo wey kaafku macnay siyaadinaysaa macnana meesha loo keenay ilaahay subxaana watacaalana u keenay loona isticmaal carno u isticmaashaa laakiin ziyaadada hadda laga wada waxaa weeye ajruumiga haddaad ciraabta meesha aad kaafka ka tuurto ciraabtu ma shaqaynaysaa mise ma shaqaynaysa waa shaqaynaysa waa soconaysaa taa way hadda ziyaada lagu sheegaya amaa macnaha soo ma aha kaafku waxay siyaadinaysaa oy meesha u keenaysaa macna haddii laga gooyo usan lahaan lahayn oo maxay tahay hadda masalkii ayaa waxaa la nafyinayaa weeye laba jeer Ah, kaafka waxaa weeye takiid iyo adkeyn waxay u wataa laysadii bay sii adkeynaysa lanno laysa waxay faa'iidaysaa nafyu lxaal wax markaa jooga waa lagu nafiyaa laysa waxaa kaloo layse lagu nafiyaa fi lmaadi walmustaqbal labada waa lagu nafiyaa marka hadda waxaa weeye waxay sii adkaynaysaa kaafku laysa macnihii ay wato oo nafyinayso diidaysay ayaa la sii dhuujinahaya macnaheedu markaa wuxuu noqonayaa tamhiilkii ilaahay subxaanahu wa tacala mihaal in loo sameeyo aha oo laba jeer la diiday Ah, laysa laysa adigoo yar maaa noqonaysaa lasii adkeey ayay noqonaysaa macnaha zaaidka sidaasaa laga wadaa iyo ciraab ahaanta sidaasaa laga wadaa lakiin aayadda majaas maku jira mise kuma jiro waan arki doonaa insha alla taaban doona wuxuu yihi wnuqsaanu midka labaad waxa wey nuqsaan wey ka qawli ta nuqsaan de waa in wax la gooyo hadda kan waa ujeeda kaaf baa meesha lagu siyaadiyey dheheen kanna waa nuqsaan waa in wax la gooyo ka qawlihi tacaala weeye was'al qaryata was'al waxaad weydiisaa alqaryata magaalada weydii wey magaalada magaalada haddana af soomaaliya aan qof ku dhow magaalada weydii waxaas ma saxba mise waa khalad af soomaaliya sax mise afsoomaali khalad a haddaan tiraa ruuxaas ka waran ku yidhahdo nih waan u warkamaya bal magaalada weydii ma saxanya af soomaaligaygaas mise waa khalad ma saxanya soo maa ah, <laughs> hadda dir waxaad fahanteen meeshaa majaaska la sheegay inaysa waxba ka jirin markaasaad fahmaysaa ah, inaan halkaa majaas ku jir markaa waa fahmaysaa ilaa waa erey caadi oo fasiixoo la wada isticmaalo magaalada weydii luqada carab waxay ku leedahay magaalada weydii somalila maxay ku leedahay magaalada weydii wey magaalada weydii waxaa loo jeedana ayaguna waa garana naguna e ha garana cid walbana luuqad walbanaba saas wey was'al ilqaryata magaalada weydiiye walmuraadu ujeeddadu waxaa weeye ahla alqaryati dadka magaalada degano ahalka u ah weydii wey saasaa laga wadaa taa inay tahay waa tawdiix waadixaad wey inay saa tahay qof walba waa fahmaya alaysa kadalika qof aan fahmayn ma jiro middaa iyada mid qof aan fahmayn ma jiro wuxuu ku yidhi marka faxudifa waxaa la xadfay almudaafu mudaafkii baa la xadfay oo ahlu ahde mudaafkii baa la xadfay ila mudaafki mudaaf ilayhi baa meesha yaal mudaafku waa ahlu mudaaf ilayguna waa qaryada wey waxaana la yaqaanaa waa waxaa loo yaqaana takhyiru lciraab oo haddii aad mudaafka aada goyso mudaafu ilayhi wuxuu qaataaha ciraabtii mudaafka alaysa kadalika markiiba ciraabteedi buu qaadanhayaa wy hadda qarya waad ujeeda waa kor dhiganta ahli hadday meesha ooli lahayd qaryadu ma kor dhignaan lahayd maya maxay ahaan lahayd majruura bay ahaan lahayd oo hoos dhignaan lahayd Ah, ila majruurka eh, mudaaf ileyga waxaa la yaqaanaa lahu craabun laazim oo ah inuu weligiis hoos dhigan yahay wey imaa ظaahiran wa ima taqdiiran marka wasa waxaa wey faxudifa waxaa la xadfay almudaaf oo ahliha la xadfay wa aqaama wuxuu joojiyey weeye wa uqiima in la yirahdo ka ficnaan wa aqaama wuxuu joojiyey wey allahu markaas in la yirahdo wa aqaama allahu alla wuxuu joojiyey weeye almudaafa mudaafkii mudaafa ileyh almudaafa ileyhi wuxuu joojiyey maqaamahu ay maqaama almudaaf uu joojiyey Ah, saasa markaba ilahay subxana wuxuu joojiye waa aqaama wuxuu qotomiyey oo istaajiyey oo fariisiiyey mudaafa ilayhi mudaafa ilayhi oo qaryada ah waxaa la fariisiiyey muqaamahu ama maqaamahu muqaam iyo maqaamahu waa kala duwan yihiin ayib maqaamahu baa la fariisiyey maqaamahu oo ah eh, mudaafkii oo ahlu ah ayaa la fariisiye wey marka taas waa iska caddaabay ta qof wal waa fahmaya ciraabteeda waa iska cadda bananka taalla ana wuu sheego oo macnaheedu waxaa weeye hadda waxaa la yidhi was'al ilqarya baa la yidhi meeshana waxbaa ka go-ano waa nuqsaan baa ku jirto ahli baa laga gooyey sidaa daraaddeed majaas baa ku jiro waa lala gudbay weeye was'al ahla alqarya meesha la odhan lahaa was'al ilqarya baa la yidhi buu ku yidhi wadaadku taa banaanka iska dala warkeedu laakiin waa taaban doonaa والتقديم والتأخير وحاوي تقديم التأخير لو صار شيء تقديم التأخير إنه كو إيمانه مجازك وحاوي كقوله عز وجل ألا ويري والذي مدكي alla waxaa weeye akhraja saaray almarca daaqa soo saaray ladii akhraja almarca daaqa soo saaray dooga wey wax la daaqo fajacalahu wuu ka yeelay weeye husaa'an mid hashiima ah oo jilicsan oo burburhaya wuu ka yeelay weeye axwaa ee mutagayiran doorsoomay oo bedelmay oo madoobaaday wey hashiiman macnaha husaaan hashiima waxaa weeye ama husaaan mutagayiran madoobaaday oo baali noqday oo madoobaaday lida waa taqaana cawsku markii intuu roob dhaco oo caws soo baxo tigaad ay soo baxdo oo roobkii uu qaado qalalo dabaylo ku dhufato wuu caddaanahaya markii jilaalku sii dheeraado waa cawsku waa sii madoobaanaya cawsku madoobaanaya cadaadkii iyo casaanki waa ka baxaya madowga isu bedelaya haddii roobka kale ku yimaadana hadda markaa wuu madoobaanahayaa wuxuu noqonayaa sida dhexul oo kale uba noqonaya waa madoobaanaya ribaadiyudaas waad yaqaana qofka xoolaha raaciy waa yaqaana laakiin qaxooti ku koray iyo garaame asaga wax laga weydiin maayo ayib fajcalahu gusaan axwa wuxuu ka yeelay weeye gusaan mid eh, hashiima oo dabacsan oo jajabahaya axwa oo mutaqayir oo madoobaaday buu ka yeelay ayb laakiin hadda macnaha anagu aan marnay ma wato shiraazi hadda la soco si anagu hadda wax ku fasirayno ma wato asawi la soco wuxuuna ku walmuraad ujeeddadu waxaa weeye akhraja alla wuu soo saaray almarca daaqibuu soo saaray axwaa axwaa maxaa la waxaynahayaa waxaa weeye in la xaaleeyo oo marcaada laga xaaleeyo waxaa weeye sidaasaa badan in la xaaleeyo saasaa fiican w oo la yidhaha waladii akhraja almarca daaqa soo saaray xaala kowni uu yahay hee axwaa uu yahay mid akhdara oo cagaar madow ku jira ilaa cawska iyo cawaad aragtay wey markuu doog uu jiro shayga cagaarkaa biyaa ku jira waana cagaaran yahay waana madow yahay ah, cagaar iyo madow isku jiro marka akhraj eh, marcab soo saara wey ax ah, waa xaala kownihi uu yahay mid madow wey madow ku jiro marka asagoo hadda laakiin wuxuu wataa madowgaas ugu wataa isaga laftiisu laakiin wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo waa taqdiimi taakhiir baa ku jira fajacalahu markaasu wuxuu ka yeelay weeye fajacalahu marcagii iyo daaqiibu wuxuu ka yeelay husaa'an mid hashiima oo dabacsan oo jajabayo jilicsan ayuu ka yeelay wey wuxuu ku yidhi ushi fiirsa marka faqadama alla waa hormariyey weeye oo maxaa la hormariya husaagaa la hormariyey wey wa akhara waana dibdhigay oo waxaa la dibdhigay hee axwaagaa la dibdhigay soo ma jeedi saas ku yiro halkaasa marka waxaa ku jira saas ku jira oo waxay ahayd sida hadda haddii asal lagu wadra waxay ahayd waladii akhraja almarca axwa in la yidhahdo he fajacalahu husaa in la yidhahdo marka saasay ahaan lahayd buki marka maadaama husaa la soo hormariyey xaqiisuna uu ahaa taakhiir wa ukhira axwa wa kaana xaqu he ataqdiim lasoo eh, maxaa la yidhaha oo ah la dibdhigay waxa way hunaa majaas buu ku yidhi warka waa garatay maylad cibaarada soo ma cadda cibaarada caddahay ayib wlmuraad waxa wey akhraja wuu soo saaray wey almarca daaqi buu soo saaray axwaa xaala kowni uu yahaye mid madow uu soo saaray akhdaro cagaara oo madow xiga wey madow xiga fajacalahu wuxuu ka yeelay weeye marcagiiba wuxuu ka yeelay husaa ayuu ka yeelay husaa mid burdurahaya oo jilicsan oo iska bidahaya ayaa laga yeelay faqadama waa hormariyey weeye faqadama wuxuu hormariyey husaaga waxa la hormariyey wa akhara waana la degdhigay oo waxa la degdhigay waxa weeye axwaago ka hadli doona walisticaaratu weeye midka afraad weeye isticaaro weeye midka afraad wixii ka qawli isticaaradu de waa toobalcaari iyo soo ergeysi waad garanaysa waa iskaaf soomaali caadi wey ka qawlihi tacaala weeye alla uu yidhi jidaaran derbi oo ayadda waa noo soo hormarta soo ma ahayn yuriidu doonay markuu u duulxulayay inuu majaaska unaga dhaadhiciyo oo yiri ibnu daawud wuxuu laysa laysa maana fi lqur'aan majaas wa hada khatun liqawlihi tacaala jidaaran yuriidu an yanqada ah, horu noo soo derdera markuu noo dardara lakin annagana dardaradinadu hadda imaan doontaa ayib wuxuu yii jidaara alla wuxuu yidhi jidaaran derbi oo yuriidu doonaya an yanqadi an yasquta inuu dhaco weeye ayb fastacaara wuxuu soo ergistay weeye fiihi kelima kalaamka dhexdiisa waxaa loo soo ergistay lafduliraadati ayaa loo soo ergistay wey soo ma jeedi jidaaran yuriidu jidaaran yanqadu in la yihahday ahayd wey ha dhacaya laakiin iraada meesha lagu soo tuuray wey saasuu ku yiri ilaadaa meesha la soo fariisay lakin waa asal in la yihaha jidaaran he yanqadu dhacahaya oo dilaamahaya oo iilanahaya oo maylaan ku jira saas lakin iraada meesha lagu soo tuuray waxaa loo soo caaraysay marka iraada meesha lagu soo tuuray isticaaradu de waa macno badanta isticaara eh, tasriixiya iyo makniya isticaara asliya tabiciya isticaara murashaxa oo mujarada oo mulaqa inahaasa loo qaybaya isticaarada qayba loo qaybiya ilaa saddex qaybood ba loo qaybiya saddex jaranjaro number one number two number three baa loo qaybiya hadda midaan anaga naga qusid waxa wey isticaarada hadda halkan looga waa istacaaradii qaybtii koowaad oo ahayd isticaara tasriixiya iyo makniya wey tan marka waa tee waa isticaara makniya wey lanno istiaaca tasriixiya waxaa weeye maa dukira mushabahu bihi wax mushabahu bihiga la sheego wey isticaara makniyana waxaa weeye maa xudifa mushabahu bihi wa rumiza wa ushiira lahu bishay min lawaazimihi waa la goynaya mushabahu bihiga waa la goosanaya laakiin meesha waxaa la dhigahayaa wax asagii lagu ishaarayo min khasaa'isihi ayaa la dhigaya taas de cilmi balaaqa ayaa lagu bartaa dhib male marka hadda tan waa istacaaradii makniyada ahayd inay makniyatan waxaa kutusahaya iraado waxaa iska lahaa insaan weeye iyo xayi baa iska lahaa waa la gooye waa lala kacay waa asagaana mushabahu bihi ogow midka wax lagu shabahaya waa asaga wey oo iraadada iskale marka mushabahu bihigii qutica oo xudifa waa la gooye wey meeshii maxaa la dhigay mushabihii baa la dhigay oo ah jidaarkii baa la dhigay wey mushabahu bihigiina iraadaa meesha u taalla oo kutusaysa huna marka waa istacaaradu waxaa weeye isticaara makniya wey marka fastacaara wuxuu soo isticaaraysta soo ergistay fiihi filkalaam wey hadalka la soo isticaaraysta weye lafdiraadati wey lafdi iraada ah ayaa lasoo isticaaraystay oo lagu ishaaraye mushabaaan ahaa oo xayi ah oo la xadfay wey warkaas saasuu leeyahay warkaas ayuu meesha wadaadku keenay wey ayb inahaas marka inta u dambayso fasalka uu yihi waa u tegi doonaaye waa israacin doona lakiin hadda intaan uu majaaska ku sheegay aanu wax yar ka taabano majaaska tacriifkiisii isagaa sheegay isilaaxigiisii laakiin luq ahaanna waan sheegnay majaasku horta wuxuu leeyahay eh, shuruud buu leeyahay majaasku lahu shuruud wey majaasku shuruud buu leeyahay oo marka lagu leeyahay majaaska istilaaxa markii la leeyahay istilaaxa markii la dhahayo hadda asagu wuxuu nagu yidhi maa wadica macnaha maa nuqila ama wadica lahu buu yidhi laakiin kutubta inta badan waxaa ku qoran waxa leeyahay majaas waxaa leeyahay lafdun mustacmalun waa lafdi oo loo isticmaalay fii gayri maa wadica lahu majaas waxaa leeyahay lafdun mustacmalun fii gayri maa wadica lahu wixii loo dejiyo waxaan loo isticmaalay waxaa lagu dari marka licalaaqatin calaaqo wey xirnaan iyo aano iyo dakana ka dhaxaysa wey labadan shay dakana iyo aanay waxba ka dhexeeya wey licalaaqatin calaaqa ayaa jirta wey oo ka dhexeeya calaaqadu xaqiiqay tahay calaaqatun bayna almacna almajaasi walxaqiiq wey calaaqa ka dhexaysa wax ka dhexeeya waa inay jiraan wey maca qariinatin weeye qariino iyo sumad iyo bidhaan iyo kutusaysa weeye ishaaro kutusaysa weeye qariinadaasoo maanicatin diidaysa weeye can iraadati in lala doonayo maa wadica lahu lafdu lafdiga wixii loo dejiyey loogu talagalay qariino diidaysana waa inay meesha taalow qariino diidaysa iyo wax diidaayo oo kale war asalka looma jeedo sumad iyo bidhaan kutusaysana waa inay jirto ayay leeyihiin ayib markay macna asli wax diidahaya inuu jiro wey bay kuleeyihin shuruud eh, intaas waa iska tacriifka wey shuruuddiisa waxa wey shuruud almajaaska waxaa ka mid a majaasku awal marka koobaad waxa weeye allafdu almustacmalu fii gayri ma wadica lahu horta waa inuu taa noqdo majaas waa lagaa maarmaan lafdun inuu yahay oo majaazku weeye mustacmalu fii hayri ma wadica lahu shardiga labaad waxaa weeye an tuujada calaaqatun wey an tuujada calaaqatun bayna almacna alxaqiiqi walmajaasi wey macnaha xaqiiqiga iyo macnaha majaasiga calaaqa ka dhaxayso ood isugu xambaarto oo isugu keento o isugu aanayso horta waa inuu jiro haddaysan meesha calaaqa oolin inaad keenta lagaa yeeli maayo macnaha waa la tuurayaa marka waa calaaqa inay jirto macnaha asalka iyo macnaha majaasiga ama macnaha xaqiiqi macnaha majaasiga waxa weeye waa ina calaaqa ka dhexaysa waa inay jirto shardiga labaad waxa weeye an tuujida qariinatun qariino waa in la helo iyo sumad iyo bidhaan weeye oo maanicatan diideysa can aliraadati alasliyi macnihii asalkaha diideysana waa in la helo saddexdaa ah shardi haddaan la helin majaaskaagu wuxuu noqonayaa mutalaacib iyo baatil buu noqonaya an tuujida qariinatun maanicatun can iraadati asliyi can iraadati macna alasliyi ama can macna alxaqiiqiyi qariino diideysa in la helo weeye saddexdaa haddaan la helin macnahaagu mutalaaci buu noqonaya waadna isaga ciyaaraysaa meesha ciyaar baad ku haysaa intaas waa shuruudiisii weeye iyo tacriifkiisaan ka gudubna waxaa kuu yimid wadaadku hadalka hadda meesha noogu qoray oo n waama ziyaadatun soomaha uuna yiri mid mid majaaska horta waa ti waan khulaasayn doonaayo waa tii wadaadku soo sheegay qola waxay dhaheen luuqadda kuma jiro luqadda kuma luqadda iyo cafan asagoo wuxuu maray luuqadda iyo qur-aankaba waa ku jiraawo ayb ad waradat luqaةu biاljamiici wanazla bihi qur'an waa tuna soo yidhi madhabkaa wuu xirtay madhab labaad buu sheegay oo inay jiraan qolo qur'aanka inuu ku jiro luqa inuu ku jiro luqadda inuu ku jiro qolo inkirtana wuu soo mara labada xagga luqadda laysugu hayay majaaska waxaa loo yimi qur'aanka dhexdiisii luqa laba loo kala jabay ma ku jira mise kuma jiro qol waxay dhan ku jira qol waxay dhan kuma jiro luqa xagga u tuur qur'aan baa kuu yimid qur'aan waxay dhan qolo waa ku jira qolna waxay dhan hee kuma jiro luqadina waa qur'aankiina hee waa la isku qabta waa ujeedaa kabacdi buu marka ka hadlay marka khilaafku luqadana waa ku jiraa qur'aankana waa ku jiraa weeye saasuu rabaa inuu ku yirahdo marka taas waa tandiirka guud oo luuqa markii laga hadlayo ma ku jiraa mise kuma jiro qur'aan ma ku jiraa mise kuma jiro ah, kuma jiro waxaad u qolo marku asagu hadda markuu maray qur-aanku majaasku luuqa kuma jiro qolow ka soo raray weeye qolow ka soo raray inay diidan yihiin iyaguna ay kuma jiro qur-aankana wuxuu maray inuu ku jiro asagu maray qolo diidanna wuu soo maray weeye maxaa saxiixa waxaa saxiixa oo xoog badan waxa weeye in la yidhaahdo majaas kuma jiro luqa walaa laa luqati alcarabiyati walaa fi lqur'an usan ku jirin ayaa xoog badan laakiin haddaad xataa iska tanaasusho oo tiraahdo luuqadda wuu ku jiraa oo luuqadda marto qur-aanka kuma banaano walaysa maa jaasa fi luqatae jaa-isun fi lqur'aan way qaacidadu la soco xataa haddaad tiraado luuqadda waan marhayaa inuu ku jiraan iska dhahaya waxaa wey laakiin qur-aanka lama aadi asbaab jirto asbaab jirto aga socon marka hadda taas waa tandiirka guud laakiin waxaan rabnaa anagu inaan middan asagoo hadda meesha uu ku sheegay ashyaada uu sheegay ziyaadada iyo nuqsaanta iyo taqdiimka iyo taakhirka isticaarada inaan ka jawaabnaano mid walba goorisa looga jawaabo lanno shayga marna waxaa looga jawaabaa tandiir guud qaab ahaan baa looga jawaaba asagoo iswata marna waxaa looga jawaabaa hee mid mid baa loo dilaa Ah, raqam waaxid raqam laba raqam saddex baa loo maray raqam afar baa loo maray si caddaata miithaalka oo u caddaata inaysan waxba ka jirin midka koowaad haddaan marno oo ziyaadada laysa ka mili shay ziyaadada hadda uu sheegay inuusan siyaado ahayn baan maraynaa inuusan siyaado ahayn baan maraynaa oo sababta maxaan ku maraynaa ziyaado ma ahaan leena kelimadaanu waxay taalaa makaankii loogu talagalay xaqiiqiga aha lianno macnaa loo keenay oo meesha ay u fadhidaa marka ziyaado ma ahaw ha laga diiday inay ziyaado tahay lanna waxaan leenaha makaankan isagaa makaan laazima oo lagama maarmaan ay fadhida oo haddaan la keeni lahayn macna haddii ay meesha ka maqan tahay aan laga faa'iidi lahayn bay wadaawo sidaa daraaddeed ziyaado maahane macno xaqiiqiya oo asli ayay wada taabaan lena marka macnaha isagaa waa laga diidahaya lagamana yeelahaya waana isla ogolna anagiyo idinkuba in aan macnaha haddii hadda iyada meesha laga xadfo macna aan imaan lahayn in haddii iyada la keena ay faa'iideynayso waa isla ogolnahay mar haddaan isla ogolnahay waxaan ku leenahay laysa hunaaka ziyaada markow taa waa mid midda labaad waxaan ku leenahay alasl luqa alcarabiya waxaa weeye inuusan siyaada jirin alaysa kadalika shaygu waa inuusan siyaado ahayn wey tasiis waa inuu hawlaha inay faa'iideynayso marka taa iyada waa laga diidahayaa wey taa iyada waa laga diidahayaa warka isagaan laga yeeli maayo warkaa laga yeeli maayo waxaa ku yimid midda uu yidhi midda labaad oo ah nuqsaanta uu yidhi annuqsaan uu yidhi nuqsaanta wasal alqarya nuqsaanta waxaa weeye iyadana waa iska dhib yar tahayoo abnaa ilyacquub nabillahi yacquub wiilashiisii ayaa waxay dhaheen was'ali ilqaryata bay dhaheen wey wiilashaa marka aabbahood markay la hadlahayeen uma aysan dirayn inuu guri walba iyo derbiyada iyo dhagaxda wax weydiiyo alaysa kadalika laakiin maxay u dirahayeen inuu wax weydiiyo he magaalada inuu wax weydiiyo oo loola jeedo dadka magaalada degan wey dadka magaalada dadka jooga weydiiyo wey marka laba macnona waa looga jawaabayo qaryo maxaa laga wada horta waa looga jawaaba qarya markay guryaha dadku ka maran yihiin oo guryahoo dhisan oo keliya ayeen miyaa qaryo la yidhaahdaa mise madkii guryihii la dhisan yihiin dadkiina joogaan ba qaryo la yidhaahdo wadaadda waxay dhahan qaryo waxaaba la yidhaahdaa waa markii dad la degan yahay meesha guryana ay ka dhisan yihin dadna ay joogaan ay ku nool yihiin haadihi alqarya wey marka qaryo lama yidhaahday dhaheen guryo iska maran lama yidhaahdo wadaadaaba halkaa marayba waxay dhahan qarya markii la ilaaqo waxay ku dhaha taqac e alxaalihe walmaxal midka degan iyo meesha la degan iyo guriga ah qofka iyo guriga labada waa ku wada dhacaysa wadaaddaa maray haddii hoos loo soo dego oo la yidhahdo xataa guryaha loo jeedaa waxaa weeye guryo khaali cidna waxba weydiin mayse waxaa loo jeedaa weeye guryaha ciddii deganayd baa loo jeeda marka abnaaul yacquub aabbahood uma dirahayaan inuu derbiyada dhagaxyada wax weydiiya waxay u dirahayaan way leeyihiin magaalada weydii dadkii joogay weydii ummaddii magaalada ku noolayd aabba wax weydii saas u dha macnaha marka soo degdegaya was'al ilqarya markii la qof luuqa alcarabi yaqaano lala hadlo ma guryaha weydii ba mise waa dadka weydii dadka weydii wey dadka weydiy marka taa waa iska dhib yartahay marka waxa la yidhahdaa nuqsaan meeshaan maba jiraba wax nuqsaan la yidhaahdo ma jiro wax nuqsaan la yihahdo ma jiro ayb qof caaqila oo hadda dhahayana ma jiro oo u fahmaayo haddii la yidhahdo was'ali lqarya haddii la yidhah u fahmaaya guryaha iyo derbiyada iyo geedaha he iyo tallaalada wax weydi qof u fahmaya hawshaa ma jiro kelimada ayadaa marka waxaa loo isticmaalayaa macnaheedii xaqiiqigaah oo ah was'al qarya markii la yidhaahdo ahalka weydii wey qof walba waa fahim macnaheed xaqiiqiga ahaa ayaa loo isticmala wax nuqsaan la yidhaahdana ma jirto taas waa jawaab jawaabta labaad waxa weeye kelimadda ma waxaa lagu fahma oo muhiima ah inaad fahamtaan u baahan kelimadda luqal carabi horta ma waxaa la fahmaa kelimadda oo meel taalla mise kelimadda waxaa lagu fahmaa markii jumlo iyo siyaaq la geliyo kelimadda waxaa la fahmaa markii jumlo iyo siyaaq iyo wax isku ron la tarkiibiyaa la fahmaa qof marka markuu kula hadlaayo oo jumladaan ay meel ku jirta qaryo meel iska taalla ma aha laakiin hadda waa jumlo dhammaystiran oo ah wasal ilqarya wasal weydii anta adigu waxaad weydiisaahe alqaryata weydii wey qofka marka markii lala hadlaayo oo hadalka loo jeedinayo mukhaaabka iyo mukhaaibku labaduba way fahmayaan ah, mukhaaibka kan hadlaya mukhaaibka midka lala hadlaayo labaduba way fahmayaan kan hadlayan wuxuu ujeedo kan lala hadlayan wuxuu ujeedo waa fahmaya wax loo jeedo waa fahmaya oo dhihi maya war maxaad ii leed magaalada weydi miyaan waara ma inaan doqonaad ii malaysa hadhihi maayo lakin waa fahmaya waxa laga wado wasal qarya waxay tahay macnaheedu ay tahay inay xaqiiqo tahay waa fahmaya taa marka kelimaddu waxaa weeye xaqiiqi waxaa weeye oo loo isticmaalaa markay ay e, e, e, ku jirto jumlo ayaa wax laga fahma oo la fiiriyo siyaaqa iyo maxaa la sibaaqa iyo lixaaqa la fiiriyo wax ka hor iyo wax ka dambeeya la fiiriyo ayaa kelimadda laga fahmaa kalaamka marka waa kalaam macluuma oo macnihiisu banaanka iska yaallo macnaha banaanka iska yaallo tayib marka war kama jiro weeye war kama jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu hadalkaa uu yidhi was'al ilqarya qof walba luqa carabiga lagula hadlay waxay u fahmaya qaryada in la weydiiyo in loola jeeda ahalkeeda ha la weydiyo warkeeduna waa iska dhib yar yahay warkeedu barnaamijku iska yaalaa waxaa ku yimid meeshuu yiri taqdiimkiiyo taakhiirka ku yimid taqdiimkiiyo taakhiirka meeshuu sheegay waa meelaha ugu daciifsan way meelaha ugu daciifsan way tayib laano taqdiimka meesha hadda uu na yiri wuxuu asalku ahaa waladi akhraj almar'a ahwa uu na yiri waxa la leeyahay taa hadii la yiri hadda saa la mara wax dhiba male wax dhiba male laakiin aayadda tafsiirkeeda haddii lagu socdo waladii akhraj almarca fajacalahu guhaaan axwa axwa hadda waxaa laga sifaynaya guhaaga laga sifaynaya taqdiim iyo taakhiirna kuma jira asal wey asal wey hawsha iyadaa hawsha iyadaa waa asal wax taqdiim iyo taakhiirna kuma jiraan asalkeedii buu yaallaa wey kelimad si loogu talaga luga carabi ugu talagashay loogu talagal u yaallaa ayib sidaa daraaddeed ayaa wuxuu yidhi ninka ibnu kathiir tafsiirkiisa iyo ibnu jariir tabari iyo dib ugu noqo ibnu kathiir wuxuu yidhi qaala ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yidhi guhaa markuu fasira wuxuu yahay hashiiman mid burburahaya oo dabacsan buu yidhi mutaayiran axwa ah, hadda maxaa lagu fasira ma taqana ibn cabbaas muxuu ku fasira ma taqaanaa mutaqayiran mid doorsoomay oo madoobaadey buu ku bedelmay buu ku fasiray ah, wa can qataada qataada ibn dacaamata asaduusi almufasir asagana sidoo kale ibnu sayd sayd ibnu aslam asagana sidoo kale weeye wa can mujaahid mujaahid ibnu jabr mufasirka asagana sidoo kale naxwu intaasa le raggaas sidaasay mareen wey min asaxaaba wataabiciin sidaasay mareen wey qaala ibnu jariir tabari wuxuu yidhi tafsiirka wuxuu ku yidhi wa kaana wuxuu ahaa bacda ahlu lcilmi bilkalaam eh, acarabiy bikalaam اcarab culammada qaybo ka mida luqa carabiya yaqaana laakiin aan mufasiriin oo tafsirkaan ku fiicnayn lakiin luqa carabi xoogaa ka yaqaanaa wey wuxuu yidhi buu yidhi eh, yaraa wuxuu ahaa mid arka ana dalika hawshaan ayada ah fajacalahu husaan axwa inay tahay eh, almuahar kii la dibdhigay alladii kaasoo macnaha uu yahay altaqdiimu uu yahay ah, kii la dibdhigay laakiin macnihiisu he in la soo hormariyo ay ahayd saas qolo luqal carabiya wax ka taqaana ayay dhaheen buy ayib waa duraya nin ilmi jariir muxuuna ahaayo waladii akhraja almarca axwa saasu ahaabay dheheen wy ay akhdara ila sawaad xagga madowgana u dhow saasu ahaabay dheheen fajacalahu guhaaan wuxuu ka yeelay marka guhaa mid burburayuu ka yoga dabacsan buu ka dhigay bacda dalika markuu madooba akhdara ee cagaarnaa ayaa madow laga dhiga uma qaala ibnu jariir wuxuu yidhi u fiirso wuxuu yidhi wahaada warkaan uu sheegay qofkan luqa carabiya waxun ka yaqaanaa waxaa weeye wain kaana muxtamilan hadalku haba ixtimaalo suurtagalba ha noqotee ilaa anahu hayru sawaab buu ku yidhi jariir dabari sheekh kuu joojin maayo wuxuu yidhi haba warkan waa war macquul ah waa la wadi karaa waana hadal hadalku ixtimaalo oo suurtagala laakiin waxaa weeye ilaa anahu hayru sawaabin waa sawaabka hayrkiis waana khata waana baatil buu ku yidhi marka waan karatay ilata bail weeyaan waxbana kama jiraan maxaa dhacay oo muxuu bail ku ibnu jariiro limukhaalafati aqwaala ahli ta'wiil buu yidhi culummada mufasiriinta oo kitaabka ilaahay fasira aqwaashoodii hadalkooda o dhan buu khilaafsan yahay buu marka nin luqal carabi xooga ajruuma ka jajabsaday warkiisa loo joojin waa la tuuray daaqada laga tuuraya marka eh, shiraazi warka uu meesha noogu qoray e waa war baatila ah oo khata oo hayru sawaaba mufasiriinta warkoodiina khilaafsan wey alaysa kadalika mufasiriinta warkoodii war khilaafsan oo baatil ah ayuu meesha ku qoray wey noogu sheekeeyey inuu yahay majaas inuu noogu sheekeeyo marka warkaas waxaad ka raadin kartaa tafsiirka ibnu kathiir iyo aayadda tafsiirkeeda ka raadi ibnu kathiirka iyo maxaa la yidhaahdaa iyo ibnu jariir tabari iyo keyrkoodba ka fiiri wey xataa muctasila ashaacira waa qaban warkaas meesha ku qoran yahay ka fiirin kartaa marka warkan taqdiim iyo taakhiir ma jira asalka meeshuu yaala waana baatil wax wadaadku uu sheegay intaas taas loo gudo warkeed waa dhintay wey meesha taqdiim iyo taakhiir ma jiro hadal asalka loogu talagalay ku socda weeye tayib waxaa ku yimi isticaarada isticaarada wuxuu ku sheegay oo midda ugu dambaysa isticaara isticaara makniya wa qawli tacaala jidaaran yuriidu an yanqada waxaa horta su-aal u baahan yahay in la weydiiyo a antum aclamu am illaah horta ma idinkaa ogaal badan ilaahay iyo idinka yaa makhluuqaadka u ogaal badan godkaasaan horta u fariisanaa asxaabu lmajaaz hadday dhahaan ilaahay anaga ka ogaal badan e maxaa ku qumaaya maxay noqonayaan kafaru wey horta daaqadii ka baxaya Ah, daaqaday ka boodayan hadday dhaha innaga ilaahay ka aqoon badan oo makhluuqaadka wuxuu abuuray ilaa hadda ilaahay jidaar buu ka warrama ilaahay muxuu yidhi jidaaran e yuriidu an yanqada marka su-aasha la weydiinaya waxay tahay laba god baa loo fadhiisanaya idinkiyo ilaahay yaa makhluuqaadka u aqoon badan hadday dhahaan annaga u aqoon badan e saqad alkalaamu macahum waxayna noqonahayaan kafaratun murtaduun xagga loo tuurayaa hadday laakiin hogaansama dha ilaahay baa u ogaal badan ah, oo islaamaan oo idhahaana ilaahay baa u ogaal badan waxaa lena sidii la rabay weeye haye ilaahay wuxuu sheegay jidaarku inuu leeyahay iraado iraade inuu leeyahay doonis leeyahay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ayuu sheegay wey ilahay saasuu sheegay wey marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sugay derbiga wuxuu u sugay iraade iyo doonis inuu leeyahay wey seed marka idin kayfa antum taquuluuna laa iraadata lahu haddaad tiraada ilaahay baa nooga aqoon badan makhluuqaadki wuxuu abuuray waxaan idin leenahay ilaahay derbiga wuxuu u sheegay iraado u sugay seed idinku marka ugu dhiiranaysaan u dhahaysaan derbigu iraado male ilaahayna laleeyahay iraaduu leeyahay isqabadsiya idinku ah, way ku qasban yihiin marka hadday islaamnimo rabaan he inay hogaansamaan oo dhahaan istaslamna waan hogaansanay wey lakin nacnacbay meelaha ku hayaan warka asaga marka waa inay maxaa la yidhaahdaa ay ka cararaan ayib taa waa waa su-aal la weydiinayo kamana kamana kamana baxsan karaan wey daliil kale ayaa lagu qabanahayaa fi saxiixulmuslim waxaa ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay nebiyullaahi muusa reer bani israa'iil inay dhaheen reer bani israil dad akhlaaq xun bay ahaayeen waxay samayn jireen meelaha webiga iyo hilooyinka intay balliyada badda yimaadaan oo isqaawiyaan oo dharka iska dhigaan ayagoo qaawan bay badda iyo biyaha geli jireen webiyaalka geli jireen nebillahi muusa de waa nebi xayiya oo xishoonahaya oo waxyu ku socda intuu dhuunto oo meel hawda galo yuu meelahaas webiga meel cidlaata uga dabaalan jiray oo ku qubaysan jiray maxaa la yihahdaa danihiisa ku dhamaysan jiray waxay dhaheen maalintii dambe waxay dhaheen muuse waxaa weeye waa isaga cararee waxaa weeye hawl baa jirto oo waxbaa si ka ahoo hawluu qabaa weeye sheela waxa la yidhaha aduu leeyahay oo xagga xaniyaha weynaadee hawluu dheheen way caayeen le ambiyada in caayan waa lagu yaqaanaa maalintii dambe waxay dhahen waxaan samaynaynaa waan u dhuumanaynaa waan dabagelaynaa meeshuu qubaysanaan tegaynaa markuu maryaha meel dhigto oo biyaha galo yaan maryaha ka qaadanayna si loo arko inuu maxaa la yidhaha ceebta lagu sheego oo u ceebooba dabagaleen nabiga ilaahay markuu maryihii meel dhigtay oo biyusi galay oo dhagax maryihii u saartay maxaa la yidhaahdaa iisheeg ayagiina ay leeyihin waan dabagelaynaa oo aysan waxba laakiin ay samayn hawsha aysan weli ku jiran cafwan ayagu ay ku jiraan waan dabagelaynaa laakiin aysan weli samayn aysan ku dhiiranin inta dabagalan maryaha ka soo qaataan oo ka soo xadaan yuu maalin dambe intuu meel cidlaa tegey buu dhagax maryihiisii saartay meel ilaahay subxana watala wax ka waday moogta dhagaxii baa maryihii isla sii daayay waa la dhaqaaqa dhagaxii suu u soo ordaayay reer bani israa'iil oo dabaalanahaya oo qaaqaawan yuu soo dhex fadhiista nebilaahi muuse oo daba ordahaya oo maryihiisii ka carareen maryihiisii cayrsanayeen oo qaawan ee waa daba ordahaya reer bani israiil markay nebilahi muuse qaawan arkeen waxay dheheen wallahi maa bihi ba'su ilaahay subxaanahu wa tacala meeshuu nebilahi muuse ku beri yeelay nebilahi muuse dhagaxii buu garaac waa uu leeyey intaana waa ka dabqeyle wuxuu xajar xajar yaa xajar thawbi thawbi maradaydu waa cayrsanayo waana ulaynayo waa kala cararay waa markuska dabiyidna waa garaacayo nebi maxamed hawshaas kora saxiix muslimka ku taallaa dhagaxan marka marada la cararay iraado maleeyi doonis maleeyi mise ma laha haleeyahay waa la garaac weli nabi maxamed wuxuu sheegay nabara inay ku dhaceen ushii inay nabaro u yeeshu sheegay ushii inay barbarartay oo nabaro dildilaacaysa <laughs> ayuu sheegay dhagax marka iraadu leeyahay tayib marka warkaa asagana fi saxiix muslim ku sugan yahay bal ka jawaabo daliil saddexaad nabi laahi maxamed wuxuu sheegay asagana fi saxiixayn wa ghayri sunan wuxuu sheegay magaalada maka markuu joogay dhag intaan la soo saaray oo nebi ahaan loogu waxay nebi loogu waxyoon inuu dhagaxu salaami jiray oo oran jiray assalaamu calaykum waraxmatullahi oran jiray iraado leeyahay mise ma laha aa ku darso xadiiskii saxiixa fii kaar xadiisi suhayb ood garanaysaan saddexii godka gashay dhagaxuu ku soo daboolmay kabacdi mid walba ilaahay beriyey maxaa la yidhaha kabacdi uu ka durkaayay iraado ma laha mise ma lahayn iraado waa lahaa wey iraado waa lahaa wey ku sii dar fii saxiix muslim waxaa ku sugan nebiga calayhi sala slam inuu yidhi jabal uxud waxaa la yidhaha yuxibuna wa nuxibu nebigu calai slam wuxuu yidhi buurtan uxud wayna jeceshahay annaguna waa jecelnahay maxabadu soo iraada iyo doonis ma aha ah, adug markaa cid jeclaanayso adug doonis adug aad leedahay ma hadaa doonaysa iraada adug ad leeda ku jeclaanaysaa qofna iraada ad leedana waa ku nacaysaaoo hawlahaan iyo adiladan oo dhan waxay ku tusaysaa he makhluuqaadka ilaahay inay iraada iyo doonis leeyihiin wey qur-aanka maxaa ku soo aroortay in min shayin ilaa yusabixu bxamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum wey iraahdo waa leeyihiin wey weliba aayadda qur-anka culamadu ka fasirayan waxay ku leeyihiin waxaa lagu ammaanay inay ilaahay u tasbiixsan oo nasaahiyaan iraadadoodu ma taskiir baa wadaadda yar taskiir waa jiraan wadaadana waxay dhahan taskiir ma ahane waxaa weeye waa doonis ay doonayaan hadday taskiir ahanayn lamama ammaaneenba waa lagu ammaanay waa inay doonahayaan ayagu wey inay doonahayaan lagu ammaanaya almuhim nusuustaas ciidda kamid carri kawaaga asxaabul maxaa la leeyahay majaas waxay ku leeyihiin waa baatil waxba kama jiro xaqiiqana maaha waa la kala tuuraya ayay rabaan inay ku yiraadeen marka warkooda wax ka jira ma jiro marka asaga war baatila oo meesha la soo fariisteen way war meesha baatil meesha la soo fariisteen way almajaas iyo waxay sheegay marka meesha wuxuu ku sheegay isticaarada uu ku sheegay wax isticaara la yiraahdo ma jirtee waxa way waa iraada darbigu leeyahay iraadada darbigu leeyahay iyo midda adigu aad leenahana waa iraadatan waxa way baynahuma farqun alaysa kadalika farqi baa udhexey iraadada makhluuqaadka mid walba iraadada maroodiga iyo midda ariga iyo midda dadka iyo midda dhagaxa iyo midda geedka hadda anaga somalia hadii la yihahdo gurigan inuu dumuu doonahayaa waa guri raba inuu dumo masax mise waa khalad derbigan wuxuu rabaa inuu dumo guri masaajidku wuxuu rabaa in la dhaqo hadda haddaan somali masajid hadda fadhinaa masaajidku wuxuu rabaa in la dhaqo haddaan irahdo masax mise waa khalad somali khalada somali saxa way alaysa kadalika macnaheeduna waxaa weye masaajidka he ha waxaa la nadiifiyo wey Ah, saas wey masaajidka wuxuu doonayaa in la dhaqo ah, buu doonaya marka doonistu waxa wey waxaa kala duwan makhluuqaadka doonistooda iyo maxaa la yidhaha bini aadanka waa kala duwan iraadaadka kala duwan wey iraadaadka ayaa kala duwan waqti waa iska yaryahay aan ka soconno almihim waan fahnay waxa iraadaadka ay ku sheegeen eh, ay ku sheegeen majaasaadka ay ku sheegeen inuusan waxba ka jirin inuusan waxba ka jirin khulaasadiisu maxay tahay khulaasada haddaan dhowr afar qodob ama shan qodob aan ka taabano waxaan leenahay khulaasadu waxaa wey majaasku almajaas waa mustalax horta ictizaaliyu marka hore la soco almajaas waxaa weeye marka koowaad yaa jamaaca waa musalixun ictizaaliyun muctazila degsatay waxayna ugu talagaleen nusuusta aayaadka qur-aanka iyo xadiista sifaadkae inay wejiga ku dhuftaan oo ku ta'wiiliyaan horta taa iskoogow saxaaba iyo taabiciin iyo aima midna ma aqoonin waa musalax ay degsadeen hee muctazila ay degsadeen shay walbana waa inaad ogaato markaad rabta inaad xaqiiqadiisa gaarto abtirkiisa iyo qoladiisa qabiilkiiyo waa inaad daba gasho ood meel ku soo xirto o raqamka koobaad kaas kaas raqamka labaad waxaa weeye laa majaasa fi luqati walaa fi lqur'aani walaa fi sunna in la yidhaahdo majaas kuma jira luqa alcarabiya walaa fi lqur'aan walaa fi sunna in la yidhaahdo waa qodobka labaad qodob saddexaad waxaa weeye waa tanaasul haddii la yidhaahda haddaan dhana majaaska waxaa loola qasdahayaa almajaasu min aladabi luqa alcarabiya waa iska adab iyo shay iska musطalaxoo adaba ah. haddii luqa alcarabiya lagu sheego waxaan leenahay laa ba'sa bih laa ba'sa bih haddii la yidhaha majaaska waxaan ula jeednaa waa shay iska adabiya oo luga alcarabiya lagu barto laa calaaqata lahu fi lcaqaa'id walaa fi lasmaa wasifaat haddii la yidhaha waxaan leenaha laa ba'sa iska wata marka wax dhiba male oo warka sooma dhib yara ayib taa waa mid wey haddii laakiin aad la soo aadaan haddaad laakiin maqsuudka majaaska aad ula jeedaan sarful aayaat aayaat sifaat waa axaadiis sifaat haddaad ula jeedaan waxaa weeye waa baail weeye laa yajuusu ikraaruhu mana banaana in la qiro oo la ogolaado wey wuxuuna noqonayaa daaquud buu noqonaya markaas wey taaquud loo isticmaalo fii taxriif nusuus walaayaat walaxadiisi fi asmaa wasifaat ayuu noqonaya sidaa daraaddeed ibnu qayim wuxuu sheegay inuu majaasku yahay taaquud min adawaaqiid inuu yahay buu sheegay markuu dawaaqiid arbaca ka hadlay wuxuu yidhi ibnu qayim wuxuu yidhi kitabka sawaaq almursal iyo nuuniyada labadaba wuxuu yidhi faslu raabic walcishruun fasalka afar iyo labaatanaad waxaa weeye fii dikri dawaaqiit alarbaca dawaaqiidda afarta aan kuu sheegay iga dhegaysuyo niyo soo midna maqli jirin taaquud aan kuu afar taaquud aan kuu sheegay iga dhegaysuyo kuy allati dawaaqiidaasoo hudima biha asxaabu hadama biha aصxaabu tawiil albail maca aqil اdiin aصxaabu tawiil bail baa diinta dhufaysideeda ku dumiye buy diintu dhufaysileeda sheekh la galo dhufaysideeda baa lagu dumiyey buu ku yidhi ayib wantahakuu biha xurmata alqur'an qur'aanka xurmadiisina waa ku dhaawaceen wamaxu biha rusuma aliimaan iimaanka calaamaadkiisina waa ku tirtiro waa ku baabi'iyeen wahiya tawaaqidu waxaa weeye qowluhum ay dheheen ina kalaam allahi wa kalaama rasuli alayh sal slam adilatun ladiyatun laa tufiidu cilma walaa yaxsulu eh, minha yaqiinu waxay dheheen alfaadka aayaadka quraanka iyo xadiista nebi maxamed alayh salaatu wasalaam waa iska alfaad iyo weerabay dheen wax xaqiiqa iyo wax yaqiino lama jiro waa taaquud ay meel dhigteen taaquud labaad waa qowlun waxay dhaheen ina aayaat asifaat waa axaadiis asifaat majaasaatun laa xaqiiqata laha soo ma jeedid waxay dhaheen aayaadka ka hadlaya sifaatka ilaahay axaadiista sifaatka ilahay ka hadlaysa waa majaasaat laa xaqiiqata laha waana baatil bay dhaheen warkaan mana yeelayno taaquud saddexaad waxay dhaheen ina akhbaara rasuul alayh salaatu wasalaam xadiista nebi maxamed alayh salam saxiixa allatii taasoo rawaaha alcuduul watalaqatha alummatu bilqabuuli laa tufiidu cilma maydin cilmi ma faa'iideynaysaydhe waqaayatuhaa an tufiida danna male bay faaide wax male iyo xooga bay iska faidaysa lakin cilmi ma jira ayadana xagga u tuurbaydeen taaquudka afraad maxaa weeye waa qowlum ay dhaheen idaa tacaarada alcaqlu wa nusuus اlwaxyi akhadnaa bilcaqli walam naltafit ila alwaxyi hadday nusuustii caqligu ishaardiyaan caqligaan qaadanaynaa waxyigana daaqadan ka tuuraynaa bay ku dhaheen taaquut awaaqiiddi marka maxaa ka mid noqday taaquut ulmajaas baa ka mid marka majaasku waa taaquut shaydaana oo nusuusta in loogu talagalay ay u degsadeen ee muctazila marka iska ilaaliyo a ku qaldami weeye ayb majaaska maxaa loo diidaya majaaska waxaa loo diidaya waxaa ka mid a qaacidadu waxaa weeye kullu majaazin yajuusu nafyuhu majaas maxaa horta u diidaynaa majaas waxaan u diidaynaa waxaa weeye waxay ku leeyiin qaacidada waxaa weeye balaaqiga waxaa weeye kullu majaazin majaas kaste yajuusu waxaa bannaan nafyu inaad diiddo oo tiraahdo waa diiday taa haddii la yidhaahdo waxaa ka dhalanaysa qur'aanka waxaa ku jira wax ay bannaan tahay hee in la nafyo oo la diido waar sida iyag wataan hadda la soco warkaa waa baail weeye annagu marka maxaan leenahay laa yajuusu nafyu shayin min alqur'aan shay qur'aanka ilahay ka mida ah, kitaabka ilahay ka mida ah in la nafyo o la diido laa yajuus marka waa garateen baylanta war majaaska waxaan u diidayno oon uga hortegayno waxaa weeye waxay kuleeyihiin kullu majaasin yajuusu nafyu inaad nafyidaa banaan annaguna waxaan leenahay laysa shayun min alqur'aan he eh, yajuusu nafyu shay qur'aan ka mid ah in la nafyey ma banaano wey warka marka nimanka meelaha isaga majaas wax la yidhaahdo ma jiro laakiin haddii aad la tanaasuso tila majaas waa ogolo luuqadda waa ku jiraa iska adab iyo iska eh, cusbo iyo iska milix milix iyo xawaaji iyo toon ka dhigta luqa alcarabiya isaga waxhaysta laakiin hala soo aadinina aayaadka asmaada iyo sifaadka iyo xadiisa hala soo aadina haddaad tirado waa kuu banaan tahay waa kuu banaan tahay inaad tirado waa ku banaan tahay aan ka socono hadalkiisi marka aanu aanu sii wado hadalkiisi intaa marka majaaski wuxuu sheegay waan soo marnay aan ka fasl faslun buu wayucrafu almajaasu min alxaqiiqati buu majaaska waxaa lagu gartaa buu yidhi min alxaqiiqata looga gartaa maya wabaa ka horeeyo ma min majaasin afwan wamaa min majaasin majaas ma jira buu yidhi ilaa walahu waxaa u sugnaatay xaqiiqatun xaquuqu leeyahay majaas kasta haddaad aragto shay xaqiiqa oo laga soo qaatay buu leeyahay buu ku yidhi wy lianna anagu buu qad bayanaa waan caddaynay buu yidhi ana almajaasa majaasku ma shay iyo lafdi weeye nuqila la raray oo laga guuriyey camaa wadica lahu wixii loo dejiyey laga guuriyey wey wamaa wadica lahu waxa loo dejiyana oo laga rarayna walxaqiiqatu wy xaqiiqa buu ku yidhi marka majaas walba xaqiiqu leeyahay xaqiiqada iyo meesha laga guuriyo laga rarayna waxa wey waan ku lagu sheego hada waa shayga waa shay xaqiiqadaabuu ku yidhi taa marka warkeed waa iska cadi wamaa min majaasin majaas ma jira buu ku yidhi haddiiba majaas laguu sheego ilaa walow xaqiiqatun xaqiiq u leeyo oo asal ahayd weeye lianna anagu qad bayanna waan caddaynay waan waadixnay weye ana almajaasa ma lafdi weeye nuqila laga raray camaa wadica lahu wixii loo dejiyo carab u dejisay weeye wamaa wadica lahu waxa loo dejiyo loogu talagana huwa alxaqiiqatu weeye buu ku yidhi faslun wayucrafu almajaasu min alxaqiiqati biwujuh majaaska waxaa looga gartaa xaqiiqada weeye biwujuh wajiyaa looga gartaa qaabba looga gartaa minhaa waxaa ka mida an yusarixuu inay caddeeyaan weye culammada luqawiyiintu biannahu majaasun hadalkan waa majaas inay yidhaahdaan wey waqad bayana way caddeeyeen ahlu luqati way caddeeyeen dalika way caddeeyeen wey oo way caddeeyeen waxay dhaheen kanuu waa xaqiiqa kana waa majaas kanuu waa majaas way caddeeyeen sheegu majaas waa caddeeyeen waqad bayana ahlu luqa dalika ay shaygan inuu majaas yahay way caddeeyeen wey waqad sanafa waa qoray weeye abu cubaydata wuxuu qoray weeye kitaab almajaas ayuu qoray weeye fi lqur'aani kitaab almajaaz fi qur'an lay ayuu qoray wey wa bayana waana cadeeyey jamiica ma shay dhammaantiisu cadeeyey fiihi dhexdiisa quraanka fiihi fi qur'an ku jiro min almajaaz ayuu cadeeyey ayb ninkaas eh, eh, abu cubayda la yidhaahdo macmar ibnu musanna la yidhaha ataymi waxa weeye nin masri luqawi ayuu ahaa eh, wuxuu dhintay laba boqol iyo sagaalki meel ah, laba boqol iyo sagaalki ayuu dhintay laba boqol iyo sagaalki ayuu dhintay wuxuuna aha min aimat luqati waladab ayuu ahaa weeye oo Ah, cafwan halkan wadaadka mucaliqa wuxuu qoray namarka saddexaad huwa abu cubayd alqasim ibnu salaan saaxib طabaqaat shucaraa huwa caalim luqawiy halka warkaas war baatila wey xog ma jiraan warkaas war baatila wey sax ma aha lianno abu cubayda abu cubayda waa in la yidhaha ta kuma jirta abu cubayda qaasim ibnu salaam waxaa weye ninkaas waa nin imaama oo mujtahida oo salafiya oo suni waa ninka iskale kitaabuliimaan iskale waa ninka iskale kitaabulamwaal iskale kitaabulamwaal dowla islaamiya haddaa rabta inaad amwaasha friso xooleed see loo xagee laga keenaa maalka halkaasa looga hadla kabar kitaabkaas kitaab amwaal isagii sanjaweyn laba kitaab qayim culamada islamku leeyihi sidoo kale ninka l kitaab amwaal dildaaudi waala dawla islamiya haddaad rabta inaad fariisiso dhaqaalaha meesha laga keeno sheekh iyo bangiga dawladda islamka meelaha laga keeno kutub baa looga hadlay oo inaad raadiso wy ay meesha xoolaha laga keeno itixaad baa ku wareeray gada joogeen intay ku wareereen meel wax laga keeno ayay nairobi usoo qaylsadeen dawlad markaad fariisinaysa sheekh waa inaad taqaano dawlada arkaanteeda meelaha laga amaamado waa inaad taqaano haddaadan aqoonin maaad maxaa la yidhahdaa <laughs> maxaad dhisaysaa waxba ma garanaysid hore sheekh ayaga ayaga hore tayib almuhim ninka eh, qasim eh, abu cubayd qasim ibnu salaam waa nin sunniyo salafiya wey wuxuuna dhintay laba boqol labaatan iyo afartii ayuu dhintay kutubtaan inii sheegay khayrkeed qariib fi lqur'aan qariib fi lxadiis kutub qayima oo naafica ayuu leeyahay wey amaa ninkan kitaabkan iskale abu cubaydata eh, macmar ibnu musanna ataymi ninkaa asagaahu waxa weeye kanuna sheekh u ahay hadda la soco qaasim ibn salaan sheekhiisi waxbuu ka qaato xagga luqadda ku sooma waxbuu ka faa'iidaystay waxbuu ka faa'iidaystay kanana de kitaabka majaaska kanana da'weyn kana da'weyn laanno qaasim ibn salaan laba boqol labaatan afartii buu dhintay kana laba boqol iyo sagaalkii buu dhintay aduu rag aqraan isku dhow ayuu halaa kala faa'idaystay midkan marka kitaabu majaaska iskale asagu muxuu ahaa kutubu taraajimi luqa markaad fiiriso waxa weeye waxay ku leeyihiin wuxuu ahaa nin ibaati ah ibaatiya waa taqaanaa nimanka hadda cumaan haysta weeye nin khaarijiya oo takfiiriya ayuu ahaa waxay ku leeyihiin nin shucuubiya hadda muxaqiqa hadda ujeeda nin shucuubiya oo xagga qabaa'isha ku maxaa leeyahay ku fidnoobay ayuu ahaa kutub kitaab wuxuu ka qora carab uu ku caayayo carabta iyo dhaqankeeda iyo wuxuu carab dhan ku caay carabna nabi maxamed baa ka mid ah saxaabiya muslimiin baa ka mid ah ahlu khayr baa ka mid ah nin wuxuu ahaa marka maxaa leeyahay fidnaysan oo qabiilaysta ah oo qurun ka buuxuu ahaa marka carab wuu caayo kitaab carab ku caay ayuu qoray tayib kitaabka majaaskana wuu qoray wey culummada taarikhdiisa wax ka qoray waxay kuleeyihiin kitaabkan majaaska hadda markuu qoray asmaci oo luuqa wey oo la joogay meesha la yihahdo baqdaad la joogay wuxuu yidhi kitaabka ilaahay buu ku cayaarahayaa yufasiru bikitaab ilahi bira'yihi kitaabkan uu hadda meesha ku qoray bira'yi inuu yahay baa la sheegay shiiraasina waa noo soo raray kitaab fiican buu nooga dhigay hadda la socaad kitaabkana waa kitaab la caayay oo kitaab e, balaaya ka buuxdaa weliba asagoo xadda majaaska qaabka qolada u adeegsanay uma adeegsan xagga qaab adabi ahaan buu u waday kitaabku waa yaalla waa matuucu marka kitaab noocaasoo la caayey ninka iskana la caayey oo la khaariji buu ahaa oo takfiir buu ahaa la yiro balaayo ibaati buu ahaa weliba waxaa lagu eedeeyey markii dambe inuu luuti ahaa oo ragga gadaal uga tegi jiray baa lagu eedeeyey waxay dhaheen maalintuu dhintay kutub taraajim bay ku qoranta maalintuu dhintay waxay dhaheen janaasadiisa qofna ma soo xaadirin nin noocaasa oo la necab yahay meel adag laga tuuray aqwaashiisa iyo wixiisa in la soo raro waxa weeye waa baatil wey dahabi markuu keenay eh, eh, eh, siyarka wuxuu yidhi wuxuu sheegay nin luqada yaqaano oo caalim oo baxa taariikhda iyo taraaj hawlaha inuu aad ugu fiicnaa buu sheegay markaasuu wuxuu yidhi wahada almar'u kalaamkiisi wahada almar'u buu yidhi maxaa la yidhaahdaa culumta waxa ka yaqaanee lam yakun caarifan bikitaab illahi kitaabka ilahi ma aqoon ولا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن بصيرا بالفقه واجتهاد العلماء وأقوال واختلافات من ما أقول جاهل بهب تاخذوا كتر ميل أدق بك سو هاري جاهل بهب وحبان أقوم ninka noocaasa ah marka oo kitaabka ilahay ra'yigiisa ku fasirayaa la yidhi oo halkaa looga soo haray oo maxaa la yidhi ahlubaatilka in warkiisa halka inta lasoo raray lagu xujaysto waxaa wey waxay la mid tahay midda haddeer aan soo marina e waladi akhraja almarca oo shiraasi e isukaana dabamariyey weeye wadaadada hadalladooda iyo tafaasiirta kutubta waxay ubaahan tahay culama alla dib in loogu noqdo iska ilaaliso inaad dib ugu noqoto oo iska fiiriso ayay ubaahantay marka ninka asaga iyo kitaabkiisu daaqadda ka tur wax jira maaho kitaabkiisa iyo asagaba daaqadda ka tur wax jira maaho ayib wuuu yiri wuxuu ku cadeeyey marka kan wadaadkan mucalliquna waa ku qaldamay abu cubayda iyo wuxuu isku qalday abu cubayda tabu isku qalday laba nin shugul isku lena ma aha way laba nin ku kala sheegay way nin waa nin sunni oo khayr qaba nin waa ninkaas maxaa la yiraahdaa ahlu baatilka bilaa lagu sheegay wa minha waxa kamid ah in yustacmala lafdu lafdiga in la isticmaalo fiima shay loo isticmaalo la yasbiqu anu hormaraynin ila alfahmi fahamka iyo garashada anu hormaraynin inda simaacihi markaad maqasho inda samaacihi cinda samaaci markaad maqasho waxa wey fahamkaaga iyo caqliga maskaxda uma hormarahayo wey ka qawlihim oraahdooda ay dheheen wey filbeliidi qofka doqonka ay dheheen ximaarun bay dheheen wey filbeliid qofka beliidka doqonkaa oo damiinkaaba waxay dheheen ximaarun bay leeyihiin wey marka markii maxaa le nin meeshaan taaganoo gar weyn la yidhaahdo waa ximaar la yidhaahdo hee fahamkaaga usoo degdegi maysa weeye in loo jeedo ximaarkii caadiga afarta qoob lahaa oo buruf lahaa in loo jeedo saynta lahaa kuusoo degdegi maysa wey saas marka waa lagu kala garanayaa buu kuleeyahay laakiin taa waxay u baahan tahay in la yiraahdo marka hadda nin intuu kula hadlay uu ku leeyahay fulan ximaaru markuu ku yiraahdo hee adigu sooma fahmaysid waxa loola jeedo sooma fahmaysid ma fahmaysid wax majaas leeyahay marka meesha kuma jiraan tan waan fahmay waxaad ka hadlaysay ninkaad ka hadlaysay hawsha ujeedada dantaadan fahmayaa hawal wal banaanka iska yar marka carab xayawaankan maxay afarta qooblana ximaar way u isticmaashay ninka doqonkaana way u isticmaashay hee ximaar way u isticmaashay labaduna waa xaqiiqo alaysa kadalika labaduba waa xaqiiqo wey labaduba waa asluub min asaaliib alcarab wey walablha ablah asaguna waa doqon wey alablah midka doqonkaa wey asaguna oo damiinka oo dabaalka ah ablah waa dabaalkee caranka midka yirahdaan reemaa la yirahdaa reer galbeedku ay yirahdaan waxa weeye asaguna taysun bay dhahayaan wey ninka doqonka dabaalka sawaca asagana waxay dhahayaan taysun orgi bay dhahayaan wey orgi bay dhahay midka asaga meelaha ka qayl orgi bay dhahayaan marka waxa loola jeedo orgi waa loola jeedo ximaar waxa loola jeeda labada waa fahmaysaa nin doqon oo dabaal oo sawaca in loola jeedo oo carana waa la iska fahmayaa weeye oo laga roonaa waad fahmaysaa ximaar hadii lagu yirahdo tays hadii lagu labada waad fahmaysaa hadii la orgi caadiga loo isticmaalo waad fahmi hadii nin loo isticmaalo fahmi labaduna waa laba usluub min asaal carabow aan ka socono wa minha waxa kamid ah an yusafa in lagu sifeeyo in yusafa shay shayga in lagu sifeeyo oo lagu tilmaamo wa yusama in lagu magacaabo bima shay lagu magacaabo yastaxiilu ay mustaxiil tahay wujuuduhu in la helo in laga helo oo loo asaga uu ku sifoobo laga helo in lagu sifeeyo ama lagu magacaabo ayaa kamid ah inuu shaygu majaas yahay kana waa haayada aan soo maray ka qawli tacaala weeye was'al alqarya qari hadda waxay kuleeyihin aadam maxaa lagu sifeeye in lala hadlo oo hadal lagu tawjiiyo oo ayada hadal loo jeeday ayaa lagu sifeeyey waxaa lagu magacaabay weeye inay hadlayso oo wax la weydiiyo saas ula wadaadku inku yidhahdo warka asagaan inaan waxba ka jirin waan soomano was'al qarya markii la yidhaahdo meel qur-aanka ilahay wuxuu ku sheega waka'yi min qaryatin aalimatin e waka'yi min qaryatin ahlagnaha wahiya aalimatun ba ilahay qur-aanka ku sheegay marka waka'yi min qaryatin e maxaa la ahlagnaha wahiya aalima maxaa la halaaga ma guryaha la halaagay mise dadkaa la halaagay hadda marka maxaa ilaahay muxuu ujeedaa marka hadalka ilaahay subxana wuxuu ujeeda qobl waa fahmayaa meel kale waxaa maaa suurat cankumada iyadana maxaa lagu sheegay inaa muhliku ahli haadihi qarya inaa muhliku e, maxay dhaheen malaa'igtii ahli haadihi qarya way sheegeen hadda u fiirso war qur-aanku marka waa iska waadix wey meel ahliku waa la goynaya meella waa la sheegaya meeshii la sheego waa la garanaya wixii loo jeedo meeshii la gooyo wixii la jeedo waa la garanaya war banaanka iska yaallow Ah, ilahay marka guryo ma halaagayo cadaabna kuma soo rogaayo maxaa la halaagaya qaryada laga hadlaya waxaa weeye he dadka weeye marka warku bananku iska yaalaw ayb marka minha waxaa kamid ah, an yusafu shay an yusafa shayu shayga in lagu sifeeyo wa yusama lagu magacaabo bimaa yastaxiilu wujuuduhu shay aan wujuudkiisu uusan macquul ahayn mustaxiil oo mucudi hadda wuxuu mustaxiil ka hadlaayo qarya inay hadasho oo magaala hadasho waa mustaxiil buu rabaa inuu ku yirahdo annaguna maxaan leenahay magaala hee mustaxiil ma ahane way hadashaa oo maxaa hadlaya dadka degan baa hadlahaya mustaiilba mustaiilma lagu kala tegay wa minhaa waxaa ka mid a anlaa yejriya waa inuusan dureersan anlaa yejriya waa inuusan dureersan oo socon weeye ah, walaa arida uusan toosin ijraag waa isla mide walaa arida uusan toosin oo socon ka qawli macnaha kelimadu iyo lafdigu anlaa yejriya waa inuusan socon walaa arida waa inuusan toosin weeye si loogu talagalay tasriifka ile kelimada waa la rogi waxaad dhihi daraba yadribu idrib darban madruub daarib kelimada kagadinaysa laysa kadalika tan wuxuu ka hadlaya waa inaysan kelimadu gagadoomin oysan hal ariiqa kuugu socon ee hal gooni lagu helo saas waa inu ku yidhi hal macno lagu helo oo minhaa waxaa ka mida ah oo lagu fahmaa majaaska xaqiiqada looga fahmaa allaa yajriya waa inuusan dureersan walaa yatarida waa inuusan toosin ka qowlin oraadooda ay dhaheen fi rajuli thaqiil ninka culus bay dhaheen oo buuran oo hilib kale waxay dhaheen jabalun bay dhaheen wey jabalun nin burburan oo maxaa layaha boqol kiilaa ayaa carab waxay tihi ee eh, jabalun bay tiri wey uma intaas ka bacdi laa yuqaalu la odhan maayo daalika oo jabalka ah fii ayrihi e fii ayri rajul la odhan maayo rajulka waxaan ahayn jabalun la odhan maayo islaam buulan haddaad aragta e dhihi maysid jabalun odhan maysid markaad garatay ilata ha midba meel baa laga tuurayaa bay kuleeyihin wa fi tawiili ninka dheer waxaad odhanaysaa naklatun timir baad odhanaysaa laakiin haweeney dheer haddaad aragta miyaad odhanaysaa nakla miyaad odhanaysaa may odhan mayso carab ma dhahaysa wey uma intaas kabacdina laa yuqaalu lama yidhaahdo daalika kaas oo ah jabalka iyo nakhlada iyo la odhan maayo fii hayri aadamiyin aadami waxaana la odhan maayo haddaad aragto riti weyn oo buuran ama riti dheer haddaad aragto ama goroyo dheer haddaad aragto he nakhlana odhan maysid jabalna odhan maysid midna dhihi maysid hawshan waa hawl loo isticmaalo insaanka loo isticmaalo aadamiga loo isticmaalo marka waxyaalaha looga garto waa iska adabi hawsha hadday iska adabi tahay wax ma lakin mushkiladu waxaa weeye idaa aradtum lmajaaza he wafasartum biaayaati sifaati Eh, waa cadihii sifaad ku wataya hoogii markaasu baxay lakin hawlahan kale haddaad iska wadwadataan oo iska cusbaya hawl wax lagu fahmaya iska aad tirahdaan iska adabi aad tirahdaan wax dhiba male iska wataan ayna dhahayna laano qaacidada waxaa nidhi kulu maa jaasa fi luqa laa yajuuzhe fi lqur'aan baan soo sheegnay hawsha adila aan loo yahay ciidda ka badan lakin hadda kama gaarin wa minhaa waxaa ka mid inuu ah, yahay allaa yatasarafa inuusan gagadoomin allaa yatasarafa waa inuusan gagadoomin weeye shaygu ima hayga alla yatasarafa inuusan gegadoomin lafdigu weeye fiima stucmila wii loo isticmaalo loogu dhaqmay fiihi dhexdiisa tasarufiisu u gegadoomay u rogrogmanayo fiima wadica lahu aima wadica lahu alxaqiiqatu xaqiiqada sidii loogu dejiyey si ugu gegadoomayo waa inuusan u gegadoomin kal amri oo kale weeye amarkii weeye oo fii macna alficl ahaade waataan soo sheegnay ficl amarku marna wuxuu noqdaa bimacna xaal washani buu noqdaa marna wuxuu noqdaa he bimacna alqowl buu noqdaa alaysa kadalika marna wuxuu noqdaa bimacanaa xaadis iyo dhacdo ayuu noqdaa tan hadda wuxuu ka hadlayaa xaaladii iyo shacnigi buu ka hadlaya kal amri oo fii macna ficil ahaaday shacni xaalad ahaaday laa taquulu oran maysid fiihi dhexdiisa oran maysid amara ya'muru oran maysid wamaa amru fircawn he wamaa amru fircawna birashiid oran maysid weeye hee amara iyo amru oran mayso laakiin wama amru bircan wama amru fircawn birashay sidaasa uga tegaysaa marka waa garatay la tahay laakiin hadday tahay amarkaa ifcal hadday tahay oo idriba ahaahe waa gagadinaysaa alaysa kadalika waa gadinaysaa idrib fahuwa daaribun fahuwa maطlubun maxaa leeyaha daraabun baad orda waa gagadinaysaa ayb laa taquul fiihi amara weeye ma dhahay siduu wey laa taquulu fiihi ma odhanaysa amara yamur kamaa taquulu saad u odhanaysaa fi mri amarka saad ohanayso bimacnaa qowl ahaa amarka oo qowl ahaa idrib ahaa saad u oranaysay amara yamuru amran saad u oranaysay he uma dhehaysid wey warka waa garateen baylada hawlaha marka waxa lagu kala garto yiri majaaska iyo xaqiiqada lagu kala garto marka mahadhadu waxaa weeye majaasku waxa waxa loo diiday waxaa weeye majaas waxaa lagu leeyahay kullu majaasin u fiirsa kullu bay ku dhayn kullu majaasin yajuusu nafyuhu bay ku leeyihiin annaguna maxaan leenahay laa maxaa la laa yajuusu nafyu hee shay min alquraan baan leenahay marka sidaa daraaddeed baa majaas loo diidaayo waa inaad fahantaan dhibka meesha ku jiro loo hor istaagayo hada wabilahi tawfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed calaa aalihi waasxaabihi ajmaciin